alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi salى allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam baabu fasqi اlxaji ilى اlcumra wuxuu baab yahay faski in loo bedelo alxaji ilى اlcumrati marka faskiguna waa shayga oo la bedelo takyiiru shay min xaalin ilaa xaal ama la baabi'iyo وعن jaaبir رضي الله عنه qال أhل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاaبه بالحج وlaysa mعa minهم hadي jaaبir بن cabd للahi رضي الله عنه qال wuxuu ihi waa xadiiskii dheeraaye أhل النبي صلى الله عليه وسلم nebigu wuxuu xidhay iyo و أصxaaبه صxaabadiisu بالxaji xaj bay xidheen walaysa mu ahaanin maca أxadi cidnaba oo minhum iyaga ka mida hadyun hadyigii la qalaayey gayra nabiy sala allahu alayhi wasalam mid iyaga ka mida mu ahayn magaciisa hadii gayra nabiy oo aan ka ahayn nabiga sala allahu alayh wasalam iyo waطalxata alxa bni cubaydillah waqadima caliyun cali baa ka yimid min alyamani yaman ka yimid oo faqaala wuxuu uhi ahlaltu waxaan xidhay bima ahalla bihi nabiyu sala allahu alayh wasalam kaa uu nebigu xidhay baan xidhay alayh isalaatu wasalaam faamara nabiyu sala llah alay sl wuxuu amray asxaabahu an yajcaluuha cumratan inay cumro u bedelaan oo fa yaduufu ay dawaafaan uma yuqasiru ay gaabiyaan wa yuxilu ay xalaaloobaan ila man kana macahu lhadyu wayaxilu ay xalaaloobaan ila man kana macahu lhadyu kii hadiga watay mooyaane faqaaluu waxay dhan nanaliqu markaa iyagoo arrinkaa la yaabo waxay dhan nanaliqu ilaa minan ma minaanu u baxnaayaanu tagnaa maalinta sideedaad xajka loo baxayo weeyaane wa dakaru axadina iyadoo iyo xubintiisu yaqturu uu da-ayo fabalaqa dalika arrintaasi waxay gaadhay annabiya sala allahu alay sl nabigay gaadhay faqaala wuxu uhi low istaqbaltu min amri ma stadbartu ma ahdaytu walowlaa ana maciya alhadya la axlaltu low istaqbaltu min amrii haddaan horaysiin lahaa min amri arrinkaygan mastadbartu waxa aan dambeysiiyey maa ahdaytu hadyi ma soo kaxeeyeen walowlaa haddii aanu jiri lahayn ana maciya alhadya inaan hadyi wado la axlaltu waan xalaaloobi lahaa sidiinoo kale waxaadad caayishatu caaisha ayaa halkaa markaa la joog intaan la gaadhin ayay xayday fanasakat ilmanaasika fanasakat way la timid almanaasika manaasigtii ayay la timid kullahaa dhammaanteed hayra marka laga reebo oo aan ka ahayn annaha iyadu lam taduf may dawaafin bilbeyti beytka may dawaafin falamaa dahurat markay markay daahirtay daafa bilbeyt beytkiina way dawaafin qaalat waxay tihi ya rasuul allah rasuulki ilaahayow tandaliquuna bixajin wa cumra xaj iyo cumraad la baxaysaan wa andaliqu bixajin aniguna xaj keliyaan la tegaya miyaan la noqonaya fa amara wuxuu amray nabigu alay slatu slam cabdiraxmaan bin abi bakr oo walaalkeed ahaa an yurija an yakhruja inuu baxo macaha iyada u la baxo ila tanciimi tanciim meesha uu tago tanciimna waa adna lxilli dhulka xilliga ah ee aan xaramka ahayn halka ugu dhoweyaan ee cumrada laga soo xidhanayo factamarat way soo cumreysatay bacda alxaji xajka kadib an jaabir bn cabd lahi radi allahu canhuma qaala qadimna maca rasuuli ilahi sala la ala sl rasuulkaanu la soo galnay wa naxnu naquul annagoo labeyka bilxaj ilaahayow xaj baanu kugu ajiibnay oonu kuu xidhanay fa amaranaa rasuulu llahi sala allahu alay sl rasuulku una amray ay an najcala cumratan an najcalahu cumra inaan cumro ka dhigno xajkiio fajcalnaha cumratan cumraanu aanu ka yeelnay xadiiskana markaa wuxuu tilmaamayaa allahu almustacaan qadiyadda ku saabsan horena aynu usoo marayn badan oo ah in qofkii qaarinka aha uu bedeli karo mutamaticu isku bedeli karo bishardi in aanu hadi aanu hadyiga wadan xadiiskana qadiyaddaa horunbuu sii caddaynayaayoo waa xadiiskii jaabir bin cabdillah dheeraa inu sheegay hore soo maray wax ka mid ah waxa weeyaan nebigu alayh isalaatu wasalaam hadyiga uu soo kaxeeyey ayaa isaga u diiday xalaalowgaasi kaasuunbaa markaa u diiday laakiin uu markaa xalaaloobi lahay isaga laftiisaa saxaabadiisa iyagiina waa ka amray tamatucu markaa uu faa'iido badan yahay oo xagga marka loo eego qofka wuu faa'iido badan yahay wuxuu faa'iido badan yahay dee qofkii markuu axkaamtii cumrada la yimaado arkaantii iyo shuruuddeedii iyo arrimaheedii markuu la yimaado waa uu iska xalaaloobaya dharkiibuu iska bedelayaa madaxiibuu qarsan karaa markaa buu iska xidir karaa buu iska gurayaa wax ka xaaraani ma jirayaan oo dee kaga xaaraam noqday ixraamka laakiin qofka qaarinkaah ilaa maalinta tobnaad la gaadho xataa isagoo cumradii la yimid muu xalaaloobeyn soo may ahayn isagu saasuu ahaanaya isagii qofka mufridkiiba ilaa maalinta sideedaad kani laakiin maalinta sideedaad buu dib u xidhanaya xajka cumradii wuu ka xalaaloobay ilaah idankii laba cisha ka harsanaadaan xajkii cumradii buu ka xalaaloobaya muxuu sameynaya dabeetana maalinta sideedaada yowmu tarwiya la dhaahdo ayuunbuu xajka xidhanaya hadhowna dee axkaamtii xajku la imanayaa hadyi kale iyo sacyi kale iyo waxaaso dhan baa lagu leeyahy halka la tilmaamay qaarinka maadaamuu sacyigii cumrada la yimid in sacyiga cumradu kaga filan kale kii xajka ama xajka uu kaga filan karo ka cumrada masaaisha la isku kara lakin kan wuu kala saaray faman tamataca bilcumrati qofka ku raaxaysto cumro ilaa xajka laga gaadhayo tamatuc de waa iska nooc raaxaysiyo nasashaha fama staysana min alhadyi ay facalayhi mastaysar min alhadyi ayaa ku waajib wixii u fudeeday xaja keeba u fadli badan saddexda culimadu way isku khilaafeen qodoba mid bay sheegeen waxay culimadu yidhahdeen kaa uu nabigu xidhay calayhi salaatu wasalaam qiraanka qaarkoodna waxay leeyihin mayana waana isay u badan yihiin tabatuca u fadli badan waayo rasuulku u amray oo wuxuu yihi asxaabtii u bedela weliba wuxuu yihi haddii aanan hadigaa wadi lahayn low istaqbaltu min waan waan adna tamacucaasaan isku bedella lakin ciladaasaa jirta markan ay saxaabadu leeyihiin nanaliqu ilaa mina wadakar waxadina yaqdur waxay uga jeedaan ma anagoo dumarkii ay noo xalaaloobeen oo ay suurtagal tahay markaa ninka iyo xaaskiisii inay habeenkaa is arkeen ayaanu haddana aroornimada xajka xidhan oo way la way qariibsanayaan oo maadaama rasuulkiiba alay slat slam arrinkiisii bedelina isagu sidiisii uu yahay iyagana xalaalooba oo wax kastaa xalaal haydii noqdaan haddana maalinta sideedaad dib xidha waa yara yara hariib bay ku noqotay markan aysan leeyihin ayanaliqu axaduna wadakara axaduna yaqdulu markay leeyihin saasay ujeeda mana annagoo haddii doon qofka uu reerkiisa soo arkeen de waana ilan u banaan kan xalaalooba alxilu kulluhu weyaan wada xalaaloobaya markaasuu rasuulku leeyahay haddaanay jiri lahayn cilada inaan xadigaa wado aniga lafteyda siinaasaan samayn lahay waan xalaaloobi lahay tabatacaasaan samayn lahay markaa istaqbaltu min amri mastadbartu of soomaaliga ugu dhow macnaha guudun baa muhiima inaad fahamtee wuxuu noqonayaa un arrinkayga waxaan aan soo horreysiiye ah inaan hadii soo kaxeeyey low istaqbaltu min amri mastadbartu waxaan iminka aan dambaysiiyey haddaan horreysiin lahaa oo ah inaan hadiga intan iska daayo aanan hadiga soo kaxeeyeene hadiga xaggan aan ka kaxayn lahaa oo aan xaggan ka iibsan lahaaba wax lamid ah dee aniga laftigaygu maan sidaa yeeleen macnaha guud ee ereygaasi ama jumladdaasi sidaasuu u dhow yahay oo laakiin waxaa halkan laga qaadanaya in low la isticmaali karo xaalaadka qaarkood oo rasuulku alay slat slam low waa diiday soo may ahayn oo muxuu yihi a ma ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah walaa tacjazan wa in asaabaka shayun falaa taqul lahu ini kada kana kada walakin qul qadar allahu wama shaa facal faina low taftaxu camal shayaan low haddaan sidaa yeeli lahaa haddaan sidaa kale yeeli lahaa waxaasi ma gaadheen marka alla wada la diido waxay leeyihin markaa dee rasulka ma kaa shegay camal shaydaan bay kugu furaysaa wax horu dhacay oonad sooba celin karin weeyaan waa calaa sabiili xusni fi ma mada markuu ka murugeysan yahay oo dee shaydaanku halku wixii qofku mustaqbalka wax dambe ku dadaali lahaa ayuu ohanaya wallahi haddaad berigiisaa yeeli lahay haddaad halkaa maalintii iska dayn lahay waxaasi kuma gaadhe amba waxaasaad heli lahay shaydaankuna xusniga iyo murugada ayuu ku dadaalaya qur-aanka marar badan way kusoo aroortay lowdaasi oo dee saxa ah. laakiin markii qadarka lagu diidanya lagaga hortegaya iyo qalata low kaana lana min alamri shayun maa qutilnaa haahuna haddaanu talada wax ku yeelan lahayn halkana laguma laayeen haddaad guryihiina joogi lahayn ba ilahay kuwa ilahay ugu talagala dhada way soo bixi lahayeen waxba lagama qaban karaya taas bal imika ba can anfusikum almowta in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaa bal lafiina ka difaacay dhimashada iyo geerida wa taasi laakiin haddii aniga lafdigaygu markaa rasuulku kama murugeysna arrintaa iyadaa sidan uu yeelay kama murugeysna lakin wuxu leeya hadday dhici lahayd aniga laftigaygu inaanan markaa hadigaa soo kaxeeyeen dee aniguba sidiinunma yeeli laha oo markaa taa waxbaa ka warorin lakin da saanaa dhacday rasuulka ala sl sl kama murugeysna qadiyadaa iyo sidaa dhacday oo hadigaa uu soo kaxeeyey macna wey oo saasuu macnaha guud unacaya walowlaa ana maciya alhadya laa xlaltu xadiiska waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku inuu xidhan karo qof kale wixii uu xidhay ayay culimadu markaa qowlkaasi u badan inay ka qaateen halkee laga qaadanaya qadima caliyu min alyamn faqaala ahlaltu bima ahla bihi nabiyu sala allahu alay wasalam waxa uu nabigu xidhay baan xidha aniguna bu yidhi oo anwaacdii nusuga ee salaasada mid kamid a ah uu ku xidho dabeetna qofka la hahdo kaa aada xidhatay baana na xidhay waxay u badayin culimadu inuu guntamayo inuu oo uu sidaa noqonaya hadduu qiraan aha qiraan hadduu tama aha mutamati hadduu mufrid ahana mufrid yaman wuxuu u diray rasuulka cali ibn abi aalib iyo mucaad ibnu jabal iyo waa dhulkii ay soo xoreeyeen diintana ay gaadhsiiyeen axaadiis badan baynu taa ku aragnay waanu soo gaaray markaa maadaama sanadkii tobnaad ay tahay cidi aanay rasuulka ka harin caleyhi salaatu wasalaam saxaabadii way kusoo wada dadaaleen inaanay rasuulka maalintaas sanadkaa ka harin dabeetna way isugu yimaadeen qadiyada kale halkan ku jirta waxay tahay dawaafku inuu tahaaro u baahan yahy oo sa awgeed gabadhu haddii xaaladii xaydka ay ku jirto inaanay guriga dawaafeynin laakin ifcalii maa yafcali اlxaaju gayra an laa tatuufii bilbeyt ayuu nebigu ku yihi alayh الsalatu asalaam wax kasta oo qofka xaajigii sameynaya samee gurigun ha dawaafi beytka ilahi una dawaafi saci beyna safa way la iman kartaa mina iyo carafa iyo musdelife iyo tuurashadii iyo xirashadii iyo wixii oo dhan way sameynaysaa maxay iska ilaalinaysaa un dawaafka beytka oo dee loo shardiyayo inuu xataa qofku weyse qabo ay badan shardiyeen oo ka salaa salaada isaga laga soo qaadanayay waxaa ku banaan marka xaramka la joogo inaad iska fadhiisato inaad laba ragcadood tukato taxiyatulmasjida iyo inaad dawaaf ku bedesho labadaa midkood oo dawaafu bilbeyt wuxuu udhigmayaa taxiyatulmasjidkii oo kale ayuu udhigmaya caaisha haddana markii dambe xajkeediiy cumradeedu uu isdhex galay ajarkii xajkii cumrada way heshay marka hore haddana waxaa ku yar weynaaday inay dadkiina heleen cumro munfasila ila waatan dawaafkii cumrada aan la imanine oo arkaantii cumrada mid kamid a ah meesha ka baxday iyada arkaanta umradu waa saddex amba waa afar sa markaa cumradu tilmaam waa ixraamka waa dawaafka iyo sacyu beyna safa almarwa culimo kalena waxay ku dareen alxalqawi taqsir intaas de cumradii ku dhamaystirantay uu xidhanaya sibeelihii laga xidhan jiray uu dawaafaya sacii bayna safa walmarwa la imanaya uu xiiranayaa sidaasuu isagu markaa cumradii ku dhamaysta cumradu saasay u koobantay marka dawaafkii baa ka maqnaan soo maaha dawaafkii laakiin wuxuu dhex galay xajka ayuu dhex galay oo dee markaa saasay arintaas marka waxay tihi idinkuna xaj baad la teg xaj iyo cumraad la tegeysaan aniguna xaj keliya way ku weynaatay arrintaasi oo cumro madax banaan buu nabigu alay salatu salaam amray inay la timaado cumro xajka dabadiya oo ka madax banaan dabeetna tanciim reer maka sida ay culimadu u badan yihiin qofka maka degani xajka wuxuu ka xidhanayaa reer maka maka dhexdeeda saynu xadiiska ku aragnay xataa ahlu makata min maka soo may ahayn iyagu makee ka dhex xidhanaya laakiin markuu cumraysanayo qadiyaddu way ka duwan tahay oo waa inuu adna tago inta xaramka a ah maahe ya meesha xilligaa ah inuu tago meesha doontama ha noqote markaa xilligaa halka ugu soo dhoweyd ee qofku ka gaari karayo dhul xilli ah waxay ahayd meesha la hahdo atanciim oo iminka magaalada maka dhexdeeda ah ila magaalada maka xaramkiina way dhaaftay dhulkii xaramkaa dhan way dhaaftay meelo badanoo ka mid i waxaana imika loo yaqaanaa masjidu caaisha maxaa la ihahdaa tanciim la maaa la masjidu masaajid baa laga dhiso halkaas haddee laga soo cumreysta oo dadku ay ku noqnoqdaan maalin kasta culimaduna way isku khilaafeen oo cumrada ma waxa loo baahanyay safar keliya ma hal cumraad la imanaysa mise dhowr cumraad la iman karaysa culimada qaarkood ba waxay tilmaameen hal safarba cumraad la imanaysa selafka qaarkood saxaabadii laga soo wariyay xataa inaad cumrada sanadkii hal mar la yimaado aan laga badinin qaarkoodna waxay le halkii safar waana sida daliilkuu dhow yahay halkii safar cumraad kula iman karta culimada qaar ka midina waxay dhaha maalinkaasa intaas cumraad la iman kartaa sheekh ibnu baas baa ka mid ah ibnu cuthaymiin isagu u diiday qadiyaddaas waa bidca buu leyay tan la imanayan ay ku celcelinayaan albani saas oo kale qofkii xaaladan iyada ahee xaaladda caysho kale ku sugan waxaan leena waa sax ciddan kale laakiin isagoo halkan tago kusoo noqonaya haddana maalintii laga yaaba saddex jeer afar jeer in cumro la yimaado waxay leeyihin way diidayn ibn wuxuu leey ma fi mushkila u siduu doono markaa u farabadsan kara marka haddaad aragto dad saas sameynaya ku celcelinaya soomaalida imika iyo xaggaa fudud bay dadku iska qaadanayaan dadka waliba meel fog ka tegi ya marka timihiibu qayb halkan yar ka yar goynaya halkan nala buu ka goynaya halkan sadex buu ka goynaya oo ku noqonaya <laughs> ya marna marka waa l markaa naftaydii mar hooy mar aabo mar adeero saas saasuu de ayuu de ugu celcelinaya haddaba sidaasay caayishay tanciim oo walaalkeed markaa u idhi kaa halkii bay ka soo oo ay sidaaki u tegeen markaa can jaabir bn cabdillahi radi allahu canhu qala wuxu uhi ahla nabiyi sala la ala sl nabgu wuxu uhi wa asxaabuhu bilxaji xaj bay xidheen walaysa maca axadi minhum hadyun gayra nabiyi sala allah alay slm alxa cid hadiya wadeedna ma jirto marka nabiga iyo dalxa laga reebo hadday jireen cid kalena waa intuu jaabir ogaaday baa la odhanaya waa intuu jaabir isagu ogaa waqadima cali min alyman buu kasoo galay ou ka yimid faqala wuxu ahlaltu waxaan xidhay bima ahla bihi nabiyu sala la sl nabig wuxuu xidhay marka ahla ahalla bimacana axram weeyaan ereyga asalkiisu waa rafcu sawt waa marka codka kor loogu qaado shayga faamara nabiyu sal la ala slm wuxuu amray asxaabahu an yajcaluuha inay ka yeelaan cumratan ixraamkooda inay ka yeelaan cumra cumra ay u bedelaano fa yaduufa ay dawaafaan uma yuqasiru ay gaabiyaan wayaxilu wayaxilu halkaa yaxilu baa loo akriyaya ilaa man kaana macahu lhadyu kii hadiga waday mooyaane faqal waxay nanaliqu oo ba halkaa ku jirta nanaliqu ilaa minan ma minaanu tagnaa wadakar axadina maqtuli iyadoo midkaaya dakarkiisuna uu du-aaya bimacnaa ay xaaskiisiis arkeenba hadday doonto fabalaqa dalika nabiyu sala la ala sl nabiga gaadho faqaala wuxu uhi laa istaqbaltu min amri mastadbartu aniga laftigaygu arrinkaygan aan soo horreysiiyey ee hadiga ah haddaanu lahayn oo dambeyn lahaa maa ahdaytu hadigii maan keeneen ba anig laftigaygu arrinkayga imikasan aan imika jecel noqon lahay walowlaa ana maciya alhadya haddaanu hadyigaasi jirinna la axlaltu an xalaalbaha marka alhadyu ereygani waa almuhda oo kale wey waa kii hadiyadda loo bixinayey alhadyu bitakfiif o bitashdiid waa la akriyaya marka almuhda wey almuhda waxaadat caaishatu fanasakat annusuk waa alcibaada asalkeedu manaasik xaj haddii la dhahdana waa carafa waa mina waa ramigii waa tawaafkii waxaasoo dhami maxay noqonayaa manaasik oo khuduu canii manaasikakum lacalii laa axuju bacda caami haada ayuu nebigu ku celay alay slam waar hoy manaasigta iyo goobaha iga qaata sidaad u samaynaysaan waxaa laga yaba inaan sanad damba soo xajine dee muu soo xajiy nebigu alay sla slam saddex bilood kadibba waa geeriyooday sala allahu alayhi wasalam almanaasika manaasigtii meelihii cumrada iyo xajka ayay la timid kullaha dhammaanteed hayra iyadu laakiin hayra bimacnaa laakin wey ha yeeshee annaha iyadu lam tatuf bilbeyt beytka may dawaafin falamaa ahurat markay daahirtay daafat bilbeyt beytkii bay dawaaftay oo dawaafkana beytka dawaaftay waa dawaafkii dawaaf alifaadaha la odhan jiray dawaaf alifaada qaalat waxay tii ya rasul rasuulka ilaahay o bxajin wacumratin ma xaj iyo cumray qaadanayaan dadkii wa analiqu bixajin aniguna xaj kaliyan la tegaya marka halkaa maxaa laga qaadanaya siay saxaabadu khayrka u jeclayen iyagoon isxaasidaynin haddana qofkii inuu jeclaysta inaan khayrka lagaga badin wallahi dadkaasi de khayrka iyo wanaagga iyo kaasay isku darsadeen aniga laftigayga maxaa dhigay adna khayrka iyo wanaagga baan ka qayb galo oo aan kaa iyo kaa ula imanayo la yimaado ila waatan addunyada lagu tartamee adduunyada tartankeeda khasaarun baa laga qaadaa oo salafki haduu qof adduunyada kugula tartamo ku tuur faraha uga qaad lakiin hadduu aakhiro kugula tartamo haye la tartam wasaaricuu wa fii dalika falyatanafas ilmutanaafisuun saabiquun miyayna qur ku jirin de ha waa lagu tartamaya iyadan taa aakhiro meesha rasmigeeta ay tahay in aan lagaaga badin waa xaggee waa aakhiro lakiin adduunyadan adduunyada waxaaba laga yaaba qofka inuu yaraysta inay khayr badan tahay si guud o de adiga arkay qur'anka dhexdiisa faamara wuxuu amray cabdiraxmaan bin abi bakr an yakhruja macaha inuu la baxo ila tanciim uu tago oo faactamarat way soo cumreysatay bacda alxaji xajkii kadib bay soo cumreysatay وعن jابر بن cبد لله رضي الله عنهma qال وxu uhi qadimna rasul mعa rasuuli الlahi slى الlaه عليه وsلم wnaxnu naqulu labayka bxaji oo xaj xidhay marka halkaa imika waxa ka muuqata inay mufid ay ahaayeen wa bacduhum qaran barhkoodna bacduhum afrad wa bacduhum qarana idna uu isku dhejiyo uu isku geeyey oo markaa mutamaticiin may hayn qaar ahina waa ay dhici kartaa inay jireen haddaba faamarana rasuul lahi sala la ala sl rasulku wuxuuna amray wuxuuna amray hadalka waxaa laga fahmaya an najcalaha cumratan o inaan cumro keliya ka dhigno nu bedelno xajkii fajacalnaaha cumratan baanu ka yeelnay fajacalnaaha cumratan an cabdillahi bn cabaas radi allahu canhuma qal wuxu uhi qadima rasuulu llahi sala allahu alay sl rasuulku wuu yimid madiina wa asxaabuhu iyo saxaabadiisu sabiixata raabicata min dilxija maalintii aroornimadii maalintii afraad ee bisha dilxija muhiliina bilxaji iyagoo xaj xidhay fa amarahum wuxuu amray an yajcaluuha inay ka yeelaan cumratan cumre inay ka yeelaan faqaaluu waxay lh ya rasuula allah rasuulki ilaahayow ayu lxili xalaalow noocee weeyaan ayu alxil ayu lxili alxilu ayu lxili alxilu dee khabarkii baa ila go-ane ayu lxili xiligeebaa alxilu xalaalowgu noqonaya qaala wuxu uhi alxilu kuluhu waa xalaalow dhammaantii waa xalaalow dhammaantii waa xadiiska horuma la mid yahay labadii xadiis hore oo markii uu rasuulku amray calayhi isalaatu wasalaam inay cumro u bedelaan xalaalooba buu yihi soo maaha waxay u qaateen in weli aan la xalaaloobin oo waana maalintii afraada la socon maxaa hadhayba saddex cishun baaba ka hadhay maalintii loo baxayey xaggee dee loo baxayay xajkii la xidhanay dabeetna waxay sidheen malaa lama wada xalaaloobaye waxyaalaha qaar baa xalaaloobaya malaa dumarkiiyo kale iyo waxaasi ma xalaaloobayaan bay is dabeetna rasulku muxuu ku uhi alxilu kullu waad wada xalaaloobeysaan sidaasaad mar haddaad cumro ka dhigteen sidaasaad ku xalaaloobeysaan qadiyaddii xadiiska hor musinaad keenaya qadiba rasuulu lahi sala llah ala sl soo galay asxaabuhu sabiixata raabicati min dilxija muhiliina bilxaji waa sababta laisku khilaafay rasuulku xaj wuxuu xidhay ifraad mane qaarin buu halkan imika maxaa laga fahmaya inay dhammaantood xidhaan xaj keliya soo maaha axaadiis horena ku haynaa inay xidhiidhiyeen marka labadu way jireen ma leeyi qaarsan ka dhig iyo qaarsan ka dhig faamarahm an yajcaluuha wuuu faamarahum wuxu amrey an yajcaluha inay ka yeelan cumratan faqal ya rasul allah ayulxili xalaalo waa kee qaala alxilu kuluhu xalaalo dhammaantii an curwata bn zubayr radi allahu canhuma qala wuxu uhi su-ila waa la weydiiyey usama bnu zayd usama bnu zayd waxaa la wa ana jaalisun anigoo fadhiya ayaa waxaa la weydiiyey buuhi curwa kaana rasul kayfa kaana sidee buu ahaa rasuulu llahi sala allahu ala sl rsulka alla yasiiru mid u socda fii xajati lwadaac xajat lwadaaci xiina waqtigii dafaca uu dhaqaaqo meel uu kasoo dhaqaaqo dafaca min carafa aw min musdalifa aw min minan qaala wuxu uhi yasiiru mid socda alcanaqa socod fidsan socod kala baxsano neefka uu hogaanka usii daynayo faidaa wajada hadduu helo fajwa hadduu helo mutasac min alard meel bannaan hadduu helo nasa wuu kordhinayay socodkii buu markaa sii dadejinaya wey marka alcanaq inbisaadu sayr wey oo marka tallaabada la dedejiyo socodka la fidiyo wanasuna فوق ذلك uu kasii canaqaasu kasii sareeya marka haddii af soomaali kolle waxaa laga yaaba inaynaan u saase intaynu garanayne waa xoolaha ayaa lagu isticmala waliba geela yaa naaqi siri canaqa fasiixa ilaa sulaymana fanastariixa algeed ku aragtay beydka ya beydkaasi wuxuu ku jiri jiray marka la sharxayo ajruumiga juxfaha iyobaa yaa keeni jirayo fanastariixa fa sababiyadii markaa nin baa la hadlayay sulaymaan bin cabdilmalik oo boqor ahaa buu doonayay inuu tago oo dee soo shaxaado dee kolley boqorada waxa loo tegi jiray dabeetana hashii buu la hadlaya wuxuu le yaa naaqi hashaydii yaa naaq hale ya naaqatu tada walag weeye markala doono murakham wey siiri soco canaqan fasiixan ya socod markaa kala baxsano deg dega dee ilaa sulaymaana sulaymaan bin cabdilmalik oo fanastariixadda baataynu nasana ilaa way ninka daalane <laughs> safarka ku jirna ilaa sulaymaana fanastariixa fabisababi dalika nastariixa almuhim calaqa iyo naska iyo kuwaasi dhammaantood waxay mid yihiin un waxay kamid yihiin suciir marka wuxuu uga jeedaa inaan aadna loo degdegin rasulka alay slat slam uu la hadlayo horey nuu soo maray xadiiskii dheeraa shaabir xadiiskaasaa aad xadiiska in badan usoo ururiye dadkii dhawaqiyo qayle iyo waxbay sameeyeen dabeetana rasuulka muxuu ku uri alay slat slaam ayuha nnaas calaykum asakiina faina albira laysa bilidaac aw kama qaala sala allahu alay slm waar khayrku dadoo isdejiya khayrku deg deg maahe oo dee wuxuu maqlay shanqadhi iyo awrti iyo geeli iyo wixii dadkii oo isla wada dhaqaaqay soo wada qeliya hal mar adugu dee dad soo wada dhaqaaqay kasoo war carafa saa uga soo dhaqaaqay oo xoolihii wato oo dadkii saa isku cidhiiriyeen dee iminkana waabad yaabisaaba ayaa intuu doona ka bal aduu kumanaan bas kumanaan basoo hal mar soo wada dhaqaaqay iyo kumanaan qofoo <laughs> iyaguna lugeynaya maxaad u maranaysa de waa min aayaat illahi dadka qofna qof jiiri maayo haddana meelahan kale waata rabshadeeni markay dhacdo waa la isku mudaharaaday waa la isjiri waxaasa la dhaha soo ma haddana qof waliba qofka kale uu iska ilaalinayaayo waa si cajiiba haddi waa cibaada la yaaba وعن cمر بن زبير رضي الله عنهma qال وu ui sula wal usam بن زayd curwa بن زbayr waayo waa cabdالlahi بن زbayr walaalkii waxaana dhalay zubayr bn cawaam iyo asma bint abi bakr waana eh, taabiciga aadka caaisha waxuga soo wariya oo ah habaryartii ahayd isagu muu soo gaadhin nabiga alay slatu slam abdillahi bn zubayrna toban sano ayuu jiray markii nabigu dhintay alay slat sla waa saxaabigii u horreeyey ugu dhinta ugu dhasha ilmihii ugu horreye ugu dhasha muhaajiriinta magaalada madiina waxaa la yihi yahuud baa idin sixirto waxba idin dhalan maayaan wax saasoo kale lagu yiho oh, way ku farxeen cabdillahi bn zubayr baa qofkii koobaad ee halkaa ugu dhashi noqday marka curwa bn zubayr iyo muscab zubayr iyo cabdillahi zubayr iyo zubayr bn cawaama dhalay waa taabici marka curwa waa toddobada saxaabiye ya fuqahaa asabc suila isam bin sayd wa ana jaalisun kayfa kaana rasuulu llahi sala ala slm yasiir fi xajat lwadaac siduu xajat lwadac xajkiisa goodsiga oo macnaa xaj ka horreeyey uu rasuulku xajay may jirin mid ka dambeeyeyna may jirin wadaca annaas kaanahu yuwadicu اlaxyaaa walamwaat ba xadiis ku jirta waa sagootinta marka qofka laga sii tegayo o kale xiina dafaca markuu soo dhaqaaqo qaale wuxuu kaana yasiru alcanaq faida wajada marka fajwatan meel yaro banaana fajwa mutasac uu markaa uu sii degdegayey xadiiskaasuna aynu ku daro aynu dhamaystirno marka in sha allah وعن caiشha radi الlahu canha qaalat waxay tihi xajajna waanu la xajnay maca rasuuli lahi sal ه sl rsulka ale oo faafadna waanu dawaafnay yowma naxr فxaalad صafiya صafiya bint xuyayi oo xaaskii nebiga ahayd radi allahu canha ayaa hayday fa araada nabiyu salى اlahu alay slm nebigu wuxuu doonay minha iyada wuxuu ka doonay maa yuriidu rajulu qofku wuxuu ka doono min ahlihi xaaskiisa faqaalat waxay tihi ya rasuul اlah rasuulka ilaahay o inahaa faqultu waxaan may tihi haddaan caaisha ahay ya rasuul lah rasuulka ilaahay o inahaa xaydun dee xaaladdaasi ku sifaysan tahay oo faqaala wuxuu ihi axaabisatunaa hi oo miyayna xanibaysaa axaabisatunaa ma midna joojinaysaa hiya iyadu qaaluu waxan ya rasul rasuulka ilaahay ow iyadu qad afaadat way dawaaftay yowma naxri maalintii yowma naxri yay dawaaftay faadii la timid ukhruju baxa wa fii laftin qaala nabiyu sala la ala wuxuu ihi caqra xalqa aaafat yowma naxr qiila nacam qaala fanfiri ay fakhruji baxa xadiiskani horta daliil wuxuu yahay dawaaf lifaada inuu yahay ruknun min arkaan اlxaj hore waxaynu usoo maray dawaafka loo yaqaano dawaaf lwadaac inuu yahay waajib min waajibaat xaj soo maaha umira الnaasu an yakuna akhiru cahdi biاlbeyt gayra anahu ufifa can اlxayd waxaa la amray dadku halka u dambeysay soo maraya inay tahay beytka lakin gabadhi xaydada waa laga dayey rukni maaha oo haddii ay markaa xaaladda ku sifaysantahy way iskaga tegi kartaa laakiin dawaaful ifaadaha way sugaysaa weyaan macnaheedu illa waa rukni dhan xajkii ka maqane haddii xaaladii ay dawaaful ifaadaha la iman lahayd xaaladii ay ku timid maxay noqonaysaa dee inay sugto illaa intay ka dahairayso saa ogeed rasulku marka l miyayna xanibaysaa macnaheedu waa maxay haddii markaaba de ay xaaladdan ku sifaysan tahay dawaafil ifaadihii lamay iman miyaa maxay markaa u sheegeen inay yowmu naxri maalintii yowmu naxri ba ayla timid maalintii koobaadee dee dadku la imanayeen bayna la timid oo xaaladii ka dambeysay marka dawaafilada la timid un xaydkani uu ka yimid markaa dee dabeetna saasuu ku baxa nebigu uri ala sla slam maxaa laga daayay markaana dawaafkii wadaac laakiin dawaafiluifaaduhu waa uu sugaya waa la sugaya oo dee rasuulku wuxuu ku qasbay ala slat slaam maadaama xaydkiisi ay tahay in loo joogo rasuulku mar hadduu jooganayo saxaabadii iyo dadkii o dhamina ah, way joogayaanoo ka tegi maayeen halkan uu yihi markaa caqra xalqana kole waqtigina waa gaadhe caqra xalqa waa ereyo marka daahirkooda la eego sida muuqata marka la eego waa habaar laakiin weylak iyo weyxak weylak maxay ahayd waa taqliid soo marka arrinka lagu adkeynayo wax marka qofka adag si adag loola hadlayo weyxakna markaa waa qofka tirtirsi wax wanagsan marka lagu tirtirsiyayo haddaba caqra xalqa waxay noqonaysaa caqra iyo xalqa waxa weeyaan boqontaa go-da iyo amba boqonta ku go-da iyo <laughs> xalqa hunguriga lagu gelayo xalqa timuhu kaa xirmay iyo intaba waa la yidhi waa markaynu ereygaad sida soomaali ahaan ugu yaallo dee loo dhigo oo caqra ya fa caqaruuha soo maaha caqru daabati waa marka boqonta la gooyo neefka lagu dhufto xubnaha lagu dhufto markaa hiya alatii tacqiru qowmaha wey waa gabadha la karaahiyeysanayo qoomkeeda ayay boqon goynaysaa wey marka dadka waa habaar noo habaarah noqo mid dadka boqon goyso inkaaru noqoto aan khayrba yeelan oo kale xalqaana in min alxalqi laga keeno hungurigi laga keenay oo le markaa wajacun fi lxalqi hunguriga ku dhacay amba xalqaayoo timuhu kaa xirmo oo kale macanuhuna sidaa loolama jeedo sida uu yihi markaa sheekh albesamna ereygu markaa daahirkiisa loolama jeeda buu laakiin waa uu ka duwan yahay waa erey tirtirsuna waa erey waana hakiladka umuk hakiladka umuka un ayuu la mid waa nooc canaana ayay noqonaysaa qaalat waxay ta xajajna nabiyi sala allahu alay sl nabgaanu raacnay oo yowma naxri maalintii yowma naxri baanu dawaafnay faxaadad safiya intaa kadib markaa xayday faaraada nabiyu sal la sl u ka doon minha iyada maa yurid rajul u ka doon min ahlihi faqultu waxan ya rasul inaha xaydun taasina waxay calaamad tahay inaan dee loo dhawaanin xaaladda iyada faqala wuxu uhi xaabisatuna hiya miyay naxanibaysaayo waanu joogina dawaafriifaadaha qaalu waxuhi ya rasuul allah inahaa iyadu qad afaadat yowma naxri bay dawaaftay arrintaasi way ka dhamaystirantay qaala wuxu uhi ukhruju baxa haddaba wa fii laftin faqala nabiyu sala la alay sl nabigu wuxuu yihi caqra xalqa aaafat yowma naxr miyay dawaaftama yowma naxr qiila nacam qaala fanfirii ay fahrujii bax wayna maryo waynu tegaynaa saasaynu ku tegaynaa insha allah kolley waxoogaa faahfaahina iyo wixii aynu uga baahano ayaynu berri ku samayn doonaaye